albayanaat sharciya waa isfahana ila tahay haakada fi xadiis xadis ibn cabaas macnaha ku yimid garanaysaan fi saxiix fi saxiix bukhaari wa muslim ayib fabayana nabig wuxuu caddeeyey ana alxuduuda laa tuqaamu ila bilbayinati sharciya wa ama alxadar digtoonadiis oo maaha in sharka laga digtoonaado oo la iska ilaaliyo min alrajuli fi shahaadatihi wa amaanatihi wa naxwi dalik fatakunu bilmadanati somaart mala yar oo la helay baa ruuxa la iskaga ilaalin karaa wey xadirku ninka laga digtoonaado fii shahaadatihi ila xuquuq buu dhaawacaya khaa'in wey wa amaanatihi diintii lagu aaminay iyo xoolihii hantidiba amaanada ballaarane wa naxwi dalika fatakunu xadirkaa waxay ku asixi oo aad iskaga karantiina ninkaas bilmadinati ay bidani ayib alghaalib madina hadda waliba dani waa kasi waa dilaala wey almadina huna hiya alamaaratu walcalaama basaa looga jeeda kama qaala الnabi sal l slm laa tajuuز fi shaatu khaa'inin walaa khaa'ina walaa dii gimrin calى akhiih ولا tajuusu sharaatu alqaanici liahli lbeyt ma banaano makhraati makhraati khaa'in nin khaa'ina maraggii la qaban maayo walaa khaa'inatin la qaban maayo nin khayaana mar laga helay ama ay ku caddaatay makhraati inoo geli maayo ayb walaa dii khimrin calaa akhiihi xiqdi nin waalka u qabay himr alxiqdu waalshaxnaa waalcadaawatu wey inaba ninoo mxuu cadaawad isku qaba markhaati loo qaban maayo wakadalika riwaayat alaqraani yurwa mxuu ahaa walaa yurba ayb axsaabta laisu qaban maayo wadaadaha laisu qaban maayo xerta laisu qaban maayo bilcaamaha laysla qaba laisu qaban maayo colaada xirxiraa daraa'ir baa layihahdaa ka daraa'ir ilxasnaa'i qulla liwajiha xasadan wa inahu la damiimu idan dulmi weeye hawshaa weligaa iska ilaali walaa tajuuzu shaatu lqaanici khusuumta lilmuqaawama alislaamiya laa yuctamaduun wadaadaha khusuumta ku ah ee colka u ah ee u dhilqaaday weerarka iyo la dagaalanka almuqawama alislaamiya almujaahida almubaaraka fi lcaalam alyowm laa yuctamaduun jarxigooda iyo weerarkooda bilaash weeye hal bacad lagu lisay iyo xoog doofaar lagu eriyey iyo xoog muruq dhaanta lagu ciyaaray wey lianna maxaa yeelay waa dii khibrin calaa akhiih waxbaa u dhexeeya ya shabaabkuna loo qaban maayo weerarkay waadahu weerarahayaan oo xisbi islaam weerarkay wadaan waadaha loo qaban maayo riwaayat alaqraan weeye khusuum wa cinda allahi tajtamicu alkhusuum walacalla inay noqoto wanazacnaa maa fii suduuri min hilin ikhwaanan calaa suruuri mutaqaabilin waa inay noqoto laahi in baysan noqonaynin in iska cado wuxuu banaanka hadda dhigtay calaa suruuri mutaqaabilin suuragelin baa laga yaabaa dadkee kale wadaadihii ummadda u khayr badnaa baanu haysanaaye caama maxay sheegaysaa caama maxadayo meesha Mhm. ayaga jarxi looga dhigi maayo waxba jarxia ninki waanu eegeynaa haddii ninku nin culamo ah oo madhab fiican lagu yaqaana uu yahay waxaana ku ijtihaaday waxba lagu jarxi maayo sheekh ayib laakiin ninka xumaan u jeeda waynu faylo goyneynaa asagu jarxi iska daaya faylagoyn baynu ku samayneynaa walaa tajuuzu ma banaana sidoo kale shahaadatu lqaanici qaanicu waa faqiirka wey abu acaamkaada umkhaad kici maysid xertaa taqaanay baashe abu tacaan baa la yihahdaa xorowga reerku ku jilan yahay markhaati uma furi karo haddii islaantii iyo odaygii alla noolayd ayib ay qoys kale isqabtaan goobjoogna aad ahayd markhaati ma furi karta adugu liannaka maxaa yeelay nicmay bay kugu leeyihin maadaa ku leexin karaa eh, hay waa isu dambayna haddaad kibis dambe dhadhamiiso yani adnaa madina yaa ruuxan shaayis lagu tuurahaya ruuxa waa ruux fiican waa nin caalima waa nin waxbaranaya mutafaqia ah, daalibu cilmi ah laakiin maragiisa waxaa lagu galay kownu uu yahay nimankan ummaha ay gacan ku leeyihiin ay abaal ku leeyihiin abaalka wuxuu keeni karaa inuu markaas xishoodo ama runta sheegi waayo idaa akalat albutuun istaxyat alcuyuun wey afwa xunay xishoo ayib xadiidku marka abu daawuud baa soo saaray iyo axmed xadiid xasana wey sida sawaabka ah haduusan saxiixba ahayn wa canhu nabiga waxaa kaloo ka sugan annahu qaal laa tajuusu ma banaano shaatu diniinin ama daniin mid la tuhunsanya muttaham wey nin la tuhunsanya inuusan daacad ahayn makhraatigii fii walaain walaau citaaqatin waxaan ku tuunsannahay in xorainta aan ku xoraynay iyo abaalkaan kugu lehan aad noogu eexnayso waxaan kugu tuunsannahay qaraabanima aad qoyskan la tahay aanas hayne khasamka ah ayib hebel abtigii baa sheegay inuu baalaa miyaan qabanaynaa la qaban maayo lanno abtigi waa qaraabo shaatu qariibin liqariibin laa tuctamad weliba markay hawsha hawl wadaada marayso culus khatar wey hawlahaas waxba ku dhisi mayno wadaadahana hawsha waa ina iska ilaaliyaan dadkan soomaaliyeed horaan bay isku baaba'e xiliyaas wada haystaan haddaad nin kasta ka wuxuu ka sheegay aada fayl ka buuxiso adaa hadhow ku rafaadi ummaddii baa kula dagaalami qaab kalea lagu arki nin fudud baa lagu arki nin degdegaya lagu arki ninku waan ku miisahaya kana ka miisaya lagu arki guriga ka fiirso hawsha ayada iska ilaali mararka qaarkood waa laga yaabaa in la aqbalo laakiin aalibku waa saas haalibku waa saas wاlistifaadatu wuxu uhi sheekhu caanbixidu uu shaygaani caanbaxay xadiidkan dambe asagoo dacfi baa ku jira waxaana loo badan yahay laftirkiisu inuu xasan yahay niman daciifina waa jira ka horaba markhaati kacaya xadiidkan laa tajuuz shahaadatu daniinin ay mutahamin fii walaain aw qaraaba waa khulaasa lilxadiidi saabiq xadiidka hore macnihiisa mufasalka buu khulaasayey ninkii muxuu ahaay khaa'inka iyo khaa'inadii iyo dii khamrin calaa akhiihi iyo qaanici kulli waa mutahamuun eexa lagu tuunsan yahay marka xadiidkan dambe wuxuu khulaaseeyey oo qaacido ka dhiga gaaban xadiidka hore faahfaahsanaa walistifaadatu kaafiyatun fii dalika waxaasoo dhan shahaadada iyo ammaanada inaad radido ninkan wixiisa oodan diin ka qaadan ama ad iska ilaaliso xoogaa iska karantiisho inta hadhow ku aafayn lahaa waxaan leenahay khayr wax kuma yeelehe shar u toogay ninkan idinkugu soo boodi waxaan leenahay war waa sida ma nin cirdigiisi iyo meel kaga dhacdeen waa idin sida waxaan leenahay wuxuu dhiig baa ka daran asagu waa fardi shaksi ah cudraa isaga dhaafin weeye laakiin xuquuq unnaas iyo furuuj iyo abdaac iyo amwaal iyo dimaa ninkan ku qaban mayno nin mutahama ah, dimaa ku banaysan mayno oo dad ku rajmin mayno oo muxuu idhahday xoolo ku banayn mayno oo nikaax iyo mehergelin mayno tanaa ka daran sheekh waa masla caama wey tan mafsada caama ka soo boodi intaad leedahay maslaxa khaasan ilaalinhaya ayib kaafiyatun fii dalika ku filan tahay wamaa huwa duuna alistifaada ku filan xataa istifaada shardiba ma aha xataa inahu yustadallu waxaa la daliishan cala arajuli biaqraanihi saaxiibadii baa lagu qiyas hebel hadduu fiican yahay hebel u dhiba shaqada maya ma loo dhibi maayo masaajidka imaam oga dhiga mm maxaa jira qolyo mushrikiinu la socdaa baryahan ayib akhwaanu muslimiin baa laga reebi layahay ila musiibo kale weeye cudur kaloo soo kordhay weeye wax kasta oo wahaabiye ku shida saaxiibbay leeyihin gaalba allah ka dhigo murtad allah ka dhigo suufi mushriga allah ka dhigo xaarcun allah ka dhigo qabuuragaleen allah ka dhigo netanyahu iyo biin clinton allah ka dhiga iyo barack obama nin waliba wahaabiye ku shidahaya soomaaliyana ka buubin haya diyaar bay u yihin ay aqbalaan wadaadahoodi u waaweynaa ayagoo jawaasas ay nairobi yimaadeen oo saweerada isgu dhambay fayl u gudbiyeen hadda goran idinka sheekeeyey taga u waaweyn waa akhwaan muslimiin iyo islaax kuwaa iska ilaali annagaa soo maray kuu naqaana fas'al bihi khabiiran cirtaada dhamacayaada yaqaanaa layd waa tahay <clears throat> xataa inahu yustadlu cala arajuli biaqraanihi waa cadow lidacwa salafiya tawxiidiya dhibankaas acdaa wey laakiin ree magaal wey iyagoo kuu quslibay kuu xirahayaan aada iskaga ilaali nimankaas ree tusbaxweyne ee dhaqdhawaaqahaya waa libaax soo dinaahiyey dhawaaqay wey nimanka waa libaax dalandoolahaya wey fal iyo dhaqaale yurub iyo galbeed ka codsadeen lagu baabi'iyo wahaabiya soomaaliya kadibna dhidabada looga istaaga xukuuma calmaaniya laga istaajiyo war la hayo oo la yaqaano wey meel kastana waxaasa ka sameeya <clears throat> waaba intay soo duuleen ba iyagoo waliba rag waagaa fiican bayba ahay way way dhaameen bay khaliijka isku daya inay qabtaan oo la wareegaan ay ka sifeeyaan wahaabiyada mayalka adiga joogta qolyo jadidiya alla ku taagay way isku jabeen eber waan ka faaidaysanay isku jabka isku jabee wax nasri badan baa laga helay ayb kamaa qaala bnu mascuud siduu yidhi ictabiru الnaasa dadka ku qiyaasa oo ku ogaada biakhdaanihim saaxiibadood rawaahu الطabaraaniyu fi اlawsat aharka asaga ah cafan fi اlmucjam اlkabiir bisanadi xasan sideed kun sagaal boqol toban iyo sagaal bisanadi xasan idan ruuxa waxaa lagu qiyaasa saaxiibadii shimbirba shimbirkiisu la duulaa atuyuuru calaa ashkaal taqacu waa saas sheekh in alqarina bilmuqarini yaqtadi waa la warkaas wadalika liana الnabi sal slam qaala almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ruuxu saaxiibkiibuu ku diin yahay nin waliba ha ka fiirsado cidduu la saaxiibayo cidduu la jeel noqon ha iska ilaaliyo ninkii maraykan iyo reer yurub la jeel noqon maxaad ka leedihiin huwa calaa diinihi wa caqiidatihi wa kufrihi wa baailihi warka iska cado nabigu hawsh waa kuu gaabiyey faina almaqsuuda min haada waxay nooga dalinahay buu ihi inaan ninkan shahaadadiisa radino iyo ammaanadiisa aanu turonna ictimaadin dafcu sharihi wey sharkiisaan iska difaacayna mitl اlاxtiraaz aw mitl اlاxtiraaz min alcaduwi sida cadowga in layska ilaaliyo laga gaashaanto kale waqad qaala cumar radi allahu tacaala canhu ixtarisu nnaasa dadka iskaga ilaaliya ixtarisuu min annaas dadka iskaga difaaco kaga gaa bisuu xun dareen iska qab hebel waa nin fiican amuu khariban yahay iska taagnow soomaaliya burburtay amaad ii qarisaan muwaxid salafi oo googo-ay wey amuu khuraafi yahay tusbax weyne ah ayib marka ixtarisuu naasa bisuu dan xadiid marfuuca weeye oo anas uu wariyo laakiin daciif ah daciif ah silsiladun sheekhu ku sarxaa daciifada boqol konton iyo lix laakiin aharka cumar asagu waa sugan yahay mawquufka waa ka sugan yahay bimacnaa maaha dadkaa layska tuhmo wuxuu oga jeedaa meelaha dareenka iyo madaanta laga filayo iyo xumaanta ruuxa lasa ilaaliy lakin ruxaad khayr ku og tahay khayr dhib ma laha walaa tajuuzu ma banaana cuquubat lmuslimi bisuui danni bihi suu danni ku ciqaabi mayno kuna dili mayno laakiin malihii xun aynu ka qaadnayn nooga muuqday biqariinatin aw bidalaalatin aw biamaaratin shahaadadiisay ku filan tahay fii isqaati shahaada shahaadatii bay ku filan tahay yani waa qaacida muhiima jiddan oo in la fahmo u baahan wey walihaada yanbagii lilwaali saa darteed waxaa ninka waaliga ku haboonay mas-uulka ah iyo walcaalimi hadal qiimo badan buu sheekhu dhigaya ka fiirsa hadda ninka waaligee mas-uulka ah iyo ninka caalimka ninka daaciga ardayga daalibka mustafiidka mutamakinka ayib waxaa haboon an yakuuna khabiiran bishari wa asbaabihi wa calaamaatih sharka waa inaad khabiir ku tahay xariif heer sare a u yaqaan caliim ma aha ka ka noqonay sidii wx lama socdo iskeeni maysa abujahl marmarka gaal la shega abujahl baad u boodi shirki marka la sheegana cabdimudalib baad u boodaysaa maba taqaanidba ayb khayaan la sheegay tii soomaaliya sideetan laada kugu quflan waxa waaqaca ka jira ee ummaddu ku dhaqmayso laabadooda kuna khabiran bihi sheekh alimaam ibnu taymiya wuxuu uhi bidco kasta iyo fasaad kastoo fil umma islamiya ka dhacay xilligay dhacday iyo ninka keenay iyo wixii kane baan aqanaabu dhulka ay wixii socday khaliika ya akhi alquruun alwal toddoba boqoloo sano ka hor wixii dhacay ee u horreeyey ee mafsado iyo bidca ah xilligay dhacday iyo ninkii bilaabay iyo wixii keenay asbaabtii ka dambaysay oo dhan baa yacabbuuri ruuxu markuu waxaa garanaya umadda anfici karaa an yakuuna khabiiran bishari wa sharka culmadu waxay leeyihiin xaqu ma caddaan karo ilaa bidadihi laabudda an tacrifa albaatila wa tubayin alxaq markaad baatilka taqaano baad xaqa sharxi kartaa wاlxaqu laa yatabayan ilaa bididdihi oo la sharxa mooyeen saa darteed ba ilahay markuu tawxiidka sharxo kufriga laga sheegay marka hore ama uu dambayn fasaadkii iyo kufrigii iyo dulmigii iyo carab waxay ku jirtaa laga sheekeynaya xaqi baana daba yaalla arbaaban mutafariquuna khayr am illah alwaaxid alqahaar baa daba taalla hawsha waa saas wuxuu inuu cad yahay sheekh ayib anuu hawlahan waa lagaga rooya ma aqaan wax lama socdo maxaa ummadda u sheegay marka maad lugoynaysaa an yakuuna khabiiran bishari wa asbaabi asbaabi shar sharka wadooyinka keena waa inaad taqaano wa calaamaati astaamaha sharka lagu garto waa inaad garanayso astaamaha sharka lagu garto waa inaad garanayso ayib xisbadu iyo ragga ummadda diinta sheega waa inay garan hayaan zunaadu iyo zawaanidu iyo tuugtu iyo maryaantu halbeegay leeyihiin calaamaday leeyihiin shacaar iyo kalimatu sir bay leeyihiin foodayda meelahan wareegtay habeenka baabuurta lagu qaatay toonka loo daabulo ee lasii daabulo banaanka markay taagan yihiin ama gaalaha noqdeen ama islaam ha sheegteena calaama lagu gartay leeyihiin oo iskugu baaqaan wux inaad fahmayso ayb mil alkhibrati bilkufri wاlfusuuqi wa axwaali اlcaduwi fi diinihim wa sida matalan inaad khibrad dheeraad u yeelatay iyo aqoon gaalnimada iyo faasiqnimada iyo cadowgaada axwaashiisa diintooda iyo adduunyada ayb liyaxtarisa min shari dalik cadowgaada muxuu ka diin dhigtaa muxuu ku dhaqmaa maxaa u taariikha muxuu ilaaliyaa tabar muxuu leey ognahay laabudda wadaadaheenna halgamaya caalamka jooga an yadrusuu haqaafaat annaas axwaalahum akhlaaqahum dabaa'icdooda afkaartooda waxay maagan yihiin istiraatiijiyadooda an ognahay wey cadowgaadu imkaanaadkiisa awooddiisa ma la tegi himilooyinkiisa wuxuu ku fikirayo wuxuu ku xisaabtamayo meeluhu ka jilicsan yahay niqaadu dacf keli juruqda iyo meeshuu ka jilicsan laga wareemi karo waxyaabaha ummadda kiciya waa in la daraaseeyo laabudda min mudaarasati taariikhihi wa haqaafatihi gaalkii mustasilka muxuu yidhi idaa aradta an tubadila ummatan biukhraa fahayir taariikhaha bu markaad doonayso ummad intaad besho mid um, um, kale ku bedesho taariikhdeeda bedel sida u socoto taarikh somalia maaa ku qoraa maxaa idin taarikh ahaa ayaa garataan wey kuwa hadda meesha wax ka bartay soomaaliyeed ama muslimiinta maxaa u taariikha ah taarikhda gaala u taarikha ah de xilliga maraykan la helay xilliga wax soo booday ficiish waxaa la garanayn waa ummad daba go-an wey oon maadigeeda lagu xidhaynin laabudda min rabti alxaadiri alxaadiri bimaadi اlumma taariikh bayd leedihiin halgan baad leedihiin tawxiid dheer baad leedihiin umma islaamiya oo kun iyo afar boqoloo sana abtirsan baad tihiin goof xamar ah ama muxuu ahaay ka soo bilowday qurac iyo qansax ka bilowday in lagugu xidhxidho kadibna xaawataaga dhagaxtoo lagula soo boodo kadibna lagugu soo xidho muxuuaha tawraddii baa dhalatay soo booday tama taarikhba waa yahay eeshaadihii maxay tahay lugooyo wey in si muxuu ahaayey saanawi ah ama muxuu ahaay haamishii a loo xuso ha waa ogolahay laakiin ummadda taariikhdooda waa alumma alislaamiya alsaxaaba almuhaajiruun alansaar weeye taariikhdooda hadihi taarikha alumma alislaamiya sheekh iyo ahlu jihaadkii waa inaad la socoto ahlu muxuu ahaay ghazwigii waa inaad akhrido siyar الsaalixiin alculamaa alfuqahaa almujaahiduun alajwaad alaskhiyaa inaad hawshaa la socoto wey wa kaana min acdami اlmasaalix masaalixda u waaweyn ummadda diinkooda iyo dalkooda iyo difaacooda iyo dunyadooda u waaweyn waxaa ka mid a ah isjaa lcuyuun jawaas in la diro sirdoon baan sii degeyna basaas isjaa lcuyuun aladiina hum ljawaasiis yusji qur-aanka ma ku aragtay eesh macnaaha kaxin weeye isjaa marka waa in la diro wey waa in ninka imaamka ama suldaanka ama ururka dagaalamaya mujaahidiintu sirdoon waa ina leeyihin khabiir ah amniyaadkooda iyo xogta soo ururiya cadawaadan xogta isaba hayni maxaad la dagaalantaa reetus baxa weyna warkooda inaad keento wey amisom warkooda inaad banaanka ku yaallo wey mushrikiin warkooda inaad hayso wey cadowgaada kugu xeeran iyo kuka dhex joogaa la socda la doonay dee kale halis wey aladiina hum ljawaasiis ila alcaduwi loo diro waa inaan sirdoon cadowga kusii dayno nimankii tataar maxay umadda ku baabiiyeen mataqaana waxaa si fiican u sharxay bikelima khulaaso kooban tataar intay ka soo duuleen beriga eeshiya cidhifkiisa bay caalam islam dhan dhul kala dhigeen wuxuu leeyay imaamu suyuuti fii taarikhi اlkhulafaa wuxuu ku leeyahay markuu muctasim u tarjamaysanayo iyo nimanka cabaasiinta aakhirka u ahaa u dambeeyey wuxuu leeyahay waxay ummadda ku baabiiyeen sirdoon waxay lahayn musiibo ah waddan kasta iyo tuulo kasta sirdoon ba u joogay ayaguna nin surdoona ma dhex geli karo dadka waysan laakiin niman gagaaban oo sanba oo indho kuskuusan oo nooc kale ahaayeen ninkii surdoona carbeed soo dhexooray ka qaban hawaa la dhab labooda talaca way tuura axad kaloo bini aadam oo ayaga u eg ma jiro nooc gooniya ah, jinsi gooniya ahaayeen laguma dhuuman karo basaas iyo sirdoon iyo cayn ma dhexgeli karo idan ayagu lama dhexgelin ayaguna maxay sameeyeen ummadday dhexgeli ummadda islaamka inagarba dhex ka dhex buxday kuwa ayagoo kala joogay muslimiin ah ilma adeertood baa muslimiin dhex jooga marka makii muslimkaaba mutataarka ma kala taqaanid ayagoo sirdoonka sirdoonkoda kudhex mushaaxinaya o kudhex fadhiya meel kasta warkay kasoo gudbinayaan laakiin ayagu nin dhex geli karo oo sir ka keeni ma jiro wamaca daalika niman saxara kusoo koray bay ahaayeenoo marka dagaalamo socod badan xayawaankoodii gaadiidkay wataan dhaduu w cun waa dhulku cunahay caradu cuni geeduhu faqan xiidku rugi bahlay ahay nimanku saasay ummadda ku baabiiye waagi dambaa lala fahmaad wixii ka dhacay baa ka dhacay ilahay kulli waan islaamnay ku waasheen waan islaamnay intii baabaaday mu inta kale islam bay ku cararay alcaduw waa in loo diro walmacrifa waxaa waajib ku ah mujaahidiintu inay markaz iyo macad ka sameeyaan meelahay hayaan lidaraasat lugaati sharq lugaadka east africa o dhan waa inay daraaseeyaan bartaan oromada etoobiyaanka axmaariga sawaaxiliga xataa midka atareeri waa inay bartaan wey afafka lagaga hadlay east africa o dhan waa inay daraaseeyaan yuhuuddu maxay leeyihiin macad diraasaat alugat sharqiya barigaa dhexe wixii lagaga hadlo o dhan bay daraaseeyaan luga kastoo ruux muslimka waa bartaan cadowgeeda weliba luqada waa inaad u bad si aan laxan hayn oo aksinkaada aan lasoo qabanin siad u basaasaysaa marar badanoo u baahata acmaal caskariya ama acmaal dacawiya waxaa ku ceeli afka waa ku ceelihay nabig muxuu ihi zayow iisoo baro luqat lyahuud fatacalamahaa fii hamsata cashara yowman gebigeedaba maxaa kitaabkaan ku aamini mahayo dhambaalkan u diray waxaan rabaa inaad fartooda ugu qorto ka iisu diran ad i akrido oo aysa istiri nimankan luqada iga soo baro iga soo xidh meel ku soo nabi alla waad umaad baratid anuu hadde hawlo kalan u taaganahay wey maba keeni kara mashruucan isagaa mid ku culus baa saaran aduu kan soo qabo acmaashaanoo qaybsanaynaa wadaadaan xabad ridaynin oon dagaalamaynin oon diin sheegaynin oo sirdoonoo luqaadkao dhan ba yaqanan u baahannahay labaatan luqa ku hadlaaya oo istafarka lagaga hadlo iyo central africa lagaga hadlo markaasuna ummadda la xisaabtami karaa meelaha cadada waaweyntiin barta luqaadka ummadaha dhex joogtaan mar baa laydin baxsan hayaa loo dhigahaya in la dilo halbowle adag baa lagu dhuftaa de xamaas way naafanaysaa ninka waa u naafanaysa waa halbowlihii dhaqaalinka taagnaawey ayagana asaasay jaraaxun caskariga jidiin alqasaam halis wey marka waa inaad hawsha la socoto cadowgaada intuu fikra in kaba inaad fikirtaa la doonaya haddii kale meesha la taagnaada ama haweenka ku jihaada waad fiicantihin hum ljawaasiisu ila alcaduwi wاlmacrifati biطariiqi اlkufr in gaalnimada wadadeeda la gartaa ka mid ah iyo wadada loo mari lahaa iyo meeshuu soo mari karo kama warada can bacdi الsalaf annahu qaal inamaa tunqadu cura اlislaam islaamka mareegihiisa iyo guntimihiisaa la furfuraa oo la baabi'iyaa curwatan curwatan madeeg madeeg ama qodob qodob baa islaamka loo furfura oo loo baabashaa idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu aljaahiliya markuu islaamka kusoo kordho oo kusoo biiro dad aan jaahiliya garanaynin kufriga wadooyinku soo maro iyo meelha ummadda laga soo galo maxay dhaheen carabawaga dhimtay daraaseeyeen cadowgii isticmaarku wuxuu ku yimaadaa bihay-ati igaatha aw bishirkati tijaara waba sheegeenba marka caalamsida la qabanhayay maxaa lagu qabsa mataqaanaa shirka shirikaad tijaariya oo naftada iyo dahabka iyo ilaa hindiya isku xiran ilaa yurub baa dhex ka shaqaysan jiray oo dhex mari jiray sirdoon bay ahaayeen gaala waxay kugu soo gashaa imaa kambani ganacsi wa imaa bihaya iyo khaatiya labadaasay kugu soo galahayaan dhakhaatiir baan nahay daawooyin baan wadnaa dadkaan caawinayna mucaawama weligaa iska ilaali hay-ad kasta oon islaam ahayn oo mucaawi wada waa in laga waayo soomaaliya waa in laga waayo gebigeedaba ninkii wax noo wada xuduuddan kaga qabanayna soo wareeji or iska tag waxaa noo wada ha iska soo wareeji soco ama caruurtan annagaa siisanayna iska tag annagaa naga dhashay annagaa dhallay iska tag adugu waa haddii intaaba la ogolaadaba oo gacan gaal aan la goynayninba wargeedaba aarkaasi <clears throat> waa inay kusoo maray fi muqadima soo saartay iyo xukumkiisa inkastoo lafdiga aanan helin aataar lamid aynu soo sheegno sugan oo saxiixa wahada lna man laa yacrifu alamraad xanuunaha nimankaan garanaynin iyo waa asbaabaha amraadda waxyaabaha keena qad yaktaru bilcaafiya caafimaadka ku kalsoomahaya ninkaan xanuunaha garanayn iyo waxyaabaha keena iyo calaamada xanuunka iyo astaantiisa waxaa kelin oo ku dagmay inta yar oo caafimaad qabo waa iska dugdugi bes maxaa la yihi bil saddexe bil saddex reerna waa kaa geysaa e reerna kuma geyso halis wey bil saddex usan kugu noqon caafimaadkaada ayadoo weyn bay soo bix markaas ma iska gooranhayaan may reer walbaan ku dheelman remi waa yaqaana waa bil saddex reer bay kaageysa yaa arley wax kugu dilin iska joog awa meel la gaadhan bay dhaaq waaba dhacaysaaba waa mugdi gudcur waxa kuu soo socdaa iyo waxaan kuisa midna ma aragti bil saddexdaa la iska ilaaliya buu sheekhu yidhi walaa yaxtarizu min asbaabi almaradi wa awdaatihi kana iskana ilaalin mahayo iska ogaan mahayo maradka waxa keena ama maradka laftirkiisiba yani cibaara mushawash oon saxayn baa meesha igu qoran aniga intaan idin qoran masa keligii baa iska socdaba buaraan kala tagnay waxaa ii qoran wacarafa sabahu wacalaamaatahu ama wacalaamatahu fainahu yaslux lilطabiib macnuhu kolle waxaa weeye in cudurka calaamadihiisa iyo asbaabtiisa la gartay xataa wuxuu anfacayaa dhakhtarka oo dhakhtarku haduusan mariidka fahmin xanuunkiisa iyo magaciisa iyo daawadiisa iyo wuxuu yahay dhakhtarku mugta qulubulcaarifiin ma aha wuu ku waraysan ka warran goorma xanuunku bilaabay laba saraba waan qufacahay haye see lagu qabtaa kan weeye warku kaa dhameey wax kaa buuxiyey yuu kule xanuunkaasaad qabtaa daawadu waata ayb wlwulaatu wlculamaa wlwulaatu wlculamaa aibaau lkhalq culummadu iyo mas-uuliintu waa dhakhaatiirta ummadda kamaa kataba salmaan alfarisiy ilaa abi darda oo walaalkii ahaa muxuu ahay fi lmuaakhaad lama tawala alqada abu darda baa qaadi noqday fii dimashka marka noqday iyo meel loo diray balaqanii waxaa i soo gaadhay buu ihi anaka qacadta طabiiba faiyaaka an taqtula muslima waxaa i soo gaadhay abu darda inaad dhakhtar noqotay bimacnaa yudaawi amrad alquluub almuslimiin iska ilaali inaad ruux muslima disho bu khal disho weliga ka fas qadahaada taxadar khud xijra kaa laydhi iska ilaali ruux muslima hamidi raacinin ahar saxiixa wey axmed baa soo saaraya keyrkiiba fi zuhd wa kaana cumar bn khaaab wuxuu odhan jira lastu bikhabin khaa'in ma ihi walaa yakhdacuni alkhibbu khaainna ima siro anugu khaain miib laakiin khaain isiri maayo doqon baa lamaraya ma ogtahay anugu horta mumin iimaanka ii dhagarta iyo khayaanada laakiin nin dhagaroowa ani imari maayo ayb aharkan wuxuu yidhi xilli nin nin la odhan jiray hormus hebelkaas oo farisi ahaa muslimiintana ku dhex jiray bu-amin habeena kusoo baxay cumar asagoo bilaabo haysta khinjar buu kusoo baxay dhexda dhexda la qabto xaggana af kuleh xaggana af kuleh aggan waa ka lisay waa tuuri labada af dhegdhegaysa aggan laakiin dhexdu wey meel la qabso miqbad buu leehay cumar baa soo dul istaagay markaasuu tuurida dhigay maxaa ahayd bu tuuridan noocana boqor cumar wataa moogtahay markaas hilibbakaan ku cunnaa anaga reer farsi a ah, caajintu hilbahan ku cunnaa intuu bokoor ku dhuftay buu ihi khaa'in tuuga matanaa lagu cunaa buu i muxuu ahay hilba lagu cunaa bilaawa caadi ah oo meel la qabsado caadi alaa ah hilibka lagu goskoostaa baashan dhexda la qabsado ti lagu leyn jiray oo doqon baatay dabaala ah, uu iskaga tegey ninka aakhirsi dilay inuu yahay baa loo banaayay ee soo diray ninkan abululaat almajuusi ninka dara inu yaa loo badan yahay almuhim cumar waa iska daayey laakiin wuxuu yidhi khaain baa tatuga an nina ima sirte laakiin waxaad la socota samaynaysa waa ku ogna atarkaasi cumar waa laga soo guuriyaa in badan laakiin hayrkii buu ka sugan yahay asagoo cumar ka sugan yahay maanan helin qisada lakin waa qisa mutawaatira in badan lasoo guuriyo meelo badan ku qoran kutubta shahiira fi ahli taarikh eh, wa kulli man kataba min siirati cumar wa kaana cumaru arwaca min an yakhdaca wa min an yukhdac cumar ah, wuxuu ahaa nin ka caqli badan oo ka xalaal miiradsan inuu wax siro asagu oo wax dhagro waana ka caqli badnaa in asaga la dhagro oo la siro aarka wuxuu ka sugan yahay muqir bn shucba odhan jiray isagu sidaas cumar ku ammaani jiray u fiirso masale muhiim jiddan salaamatulqalbi baa loo baahan yaha laabxaadhnaan baa la rabaa uurku ha la joojiyo hawlahaas waa lugeli u fiirsa hadda dabaal dhig weyna at sheegay sheekhu wa salaamatu lqalbi almaxmuuda qalbigu xaadhay iyo laabxaadhnida la ammaanay ee la mahadiyo hiya salaamatuhu min alamraadi kaashubuhaati walaakhlaaqi aradiya waa in qalbigu uu ka fayoobaado shubahaadka iyo xanuunada xiqdiga xesadka hilliga khayaanada kufriga nifaaqa bakhaylnimadka iyo akhlaaqda alradiya ay ilmuhlika aw iradiia ama xun oo min anifaaqi ah iyo walhilli khayaanaa walxasadi xaasidnima walbukdi gacan adayga waljubni fulaynima wa shahwati zina zina jacayl ah walkibri kibra waxma dalik qalbiga inta inuu ka hufan yahay baa la rabaa ayib faama aljahlu bilxaqaa'iq waa kalima tuktabu bimaai alcuyuun intaan dambe iyo hawshu sheekhu maanta ka soo hadlay muhima jiddan way naafica likulli aalibin wa mutacalimin wa faqihin wa waalin muxuu aha wa mujaahid wa ama aljahlu bilxaqaa'iq xaqaa'iqda adduunka ka jirta mu'aamaraadka waxay gaaloqoolayso dabinnada qaabka adduunka u shaqaynaya meeshuu wax marhayo laa yajuuzu alkhuruuju cala alxukaami wlculamaa baa iskala taaganta war maxaa khuruuji xukaam ah xaggee xukaam joogaan inamaa uutiita min jahlika camr bin cubayd maxaa lagu yidhi abulcalaaba wuxuu ku yidhi muxuu ahaayey abu camr baa wuxuu ku yidhi inamaa uutiita min alcujma wacdi iyo miicaad iyo waciid buu kala fahmi waaye alfarqu bayna alwaciidi walwacdi buu kala garan waaye ruuxu wuxuu yabahee ballan qaaday inuu fuliyo oo ruuxii sameeyaa inay gobnimo tahay in laga baxana ay ceeb iyo liidnaan iyo gudnimo tahay war la gartay wey ruuxa aad u hanjabtay tir waa ku dilahaya ama waa kaa shaqayn inaad dayso inay wanaag tahay ood cafido inaad ka orgasatona ay wanaag tahay hadduu dembi laga orgaslo galay muu fahmi waayo farqi baa u dhexeeya ninka aad u goodiday inaad ka orgasatona hadduu intiqaam galay waa cad uu dembi galay cadli wey wاlmucaamalaةu bاlmil cadlun haddii aad iska cafidana waa khayr wixi baa iskaga khaldama ruux marka wuxuu uhi inamaa uutiita ma alcujma luqada carbeed badan aqoonino wacdiyo waciid ma kala taqaan dhibkaasaa ku haya inagu marka aljahlu biاlxaqaa'iq iyo waxaa iskaga keen darmaday salaamaة اlqalbi ayb falaysa fii nafsihi maxmuudan xaqaa'iqda adduunka ka jirta ama diineed ama islaam ama xaalo adduunya ama waaqic jira in laga jaahil noqdo maxmuud ma aha bu sheekh wax amaan waa caayan yahay id alcilmu sifatu kamaal ogaanshaha hawlaha la ogaadaay waa sifatu kamaal waa shay qiimo badan oo dhamaystiran wamaa yuntafacu bihi waxa lagu intifaaca adduunka ummadda dheefiye imaa waajibun wa imaa mustaxab waxa ummadda wax tara aakhriya adduunba ama waa shay mustaxab ama shay waajib ah wالsiyaasة bالra'yi wاlkhibraةi aclamu min الsiyaasati bالshajaacaةi wاlquwati وanfac shekh wasiyaasatu bira'y in talo iyo ra'yi caqli wax lagu maamulo iyo walkhibrati xog ogaal iyo waayo aragnimo ayaa acdamu ka qiima badan oo ka weyn min asiyaasati bishajaacati walquwa gacalun baan kaaga shaqayn iyo geesnima wax kastaba ku dardari iyo awood baa la isticmaali marar badan bay xeeladu iyo kaartadu ay ka qiimo badan tahay waanu isku daraynaa wey mar bay tan fiican tahay marna tanay fiican tahay ra'yi baan wali waxba socon maayo qalin baa wax ku keeni sheekh berle baa leedaa bilcama wax ku keeni waayo imisaad qali wadan awaad adduunkani waa adduun u baahan quwo marna ra'yigaad isticmaalaysa fasalka miyaanan gaari karin waxaa maba haysataan miya wabidalika yarfacu allahu darajaat hawlahaad idinka maqan yihin ba waaba hawlahaas darajaadka ilahay umadooskaas ku koryeelaa in quwo iyo ra'yi iyo shajaaca iyo khibrad iyo laisku daro muxuu ahaay intiis keentaba kama qaala tacaala fii khabri yusuf narfacu darajaati man nashaa wa fowqa kuli dii cilmin caliim wa qaala tacaala fi dilqarnayn wa aataynaahum min kuli shayin sababan wax kasta cilmi baan ka siinay ariiqan uu ku gaarayo wasiila ama cilmiba wey qaaluu cilman wa qaala nebi alxarbu khadcatun dagaalku waa hal mar oo lagu gaaba wey hal xeelad wey hal mar oo ildufto wey khaldaan ma khaldamo wey wa min xikmati shicr can abi ayiba almutanabi waxaa ka mid a alra'yu qabla shajaacati shujcaani huwa awalu wahiya almaxalu athaani faida huma ijtamacaa linafsin maratan balagad min alcalyaai kula makaani heer saro wey alra'yu qabla taladu iyo caqligu iyo nakidadu iyo kaartadu waxay ka horaysaa geesnimada ragga dagaalama shajaacadaha ku dambaysa horta baashi sirdoonkaadii iyo khibradaadii iyo hawlahaadii iyo xarkada daato horta shabaqaad hadaabsanaado kadib baa raggii fuilahaad helaysaa horta gaartadanahay sidii wahiya ra'yigu wahuwa ra'yigu awalu waa ka horeeya wa hiya almaxal اthaani shajaacaduna lamarka labaad bay gelaysaaba ku uhi faidaa hum majtamaca alshajaacatu wاra'y hadday kulmaan linafsin maratan ruux bani aadam hadday ku kulmaan alshajaacatu wاra'y balagad min alcalyaai kula makaan shay kastoo sarreeya meesha u sarraysaad noqonaysa waad baasaysaa wey geesi xaggana khabiira daa ra'yin wa xikmatin daahiye ah adduunka wax laga laayahay wey saas darteed carab nimanka u geesidaa xaggana duhaadda adduunka laabudda an takuuna khabiiran wa shujaacan wa daahiyatan ninkas ninka kulmi waayana kolba midba meel u isticmaalaysa walaakin laabudda lilwaliyi min altagaafuli halkaa inoo jooga bilahi towfiiq xuseen baa si gacmaha usogta رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaa inoo soo socday dersigii ku saabsanaa asiyaas sharciya fusuushii u dambeysay insha allahu tacaala darsigii u dambeysay waxaynu ballannay inaan wax yar kan idhaahno taariikhda qolyihii jaamiyada ah nimankaas ee aljaamiya ama qolyaha loo yaqaano rabiiciyada ama madkhaliyada la yidhaahdo ama salafiya aljadiidiya loo yaqaan magacyo badan ba la yadahay dhowr koor baynu ka hadalnay hadda ka hor oon kelimaad ka jeedino mar waxaynu kaga hadalnay mafaasidooda qaybo ka mida kelimada ahayd salafiyuuna walaakin marna waxaynu kaga hadalnay eh, almuqaaraca liman nabada almutaawaca kelimada ahayd meelo dhowraynu ku tilmaanay maantana wax yar baynu ka khulaasaynayna nimankaas eh, ta'siiskoodii iyo ahdaaftoodii iyo waxay ahaayeen eh, marka koobaad waxaan leenahay nimankaas casriga hadda la marhayo culummadu in badan oo ka mida ah waxay ku idlaaqaan adciyaa u salafiya wadaadana waxay doorteen lagu idlaaqo aljaamiya nisba ilaa mu'asisihim magacaasaana marka xaqiiqe laga turjumayo u roon in loo daayo laakiin dadku markay ku eegaan kolba dhaqankaada iyo ficilkaada iyo manaahijtaada iyo qaabkaad u tasarufto iyo magac kaaga ishtiqaaqahayaan magacaasu ay u arkahayaa inuu tusahayo waxaad ugu tahay ama ka turjumahayo taana dhaqan bay ahayadoo in dawaa'ifta iyo jamaacaadka marna loo tiriyo ninka asaasay ee mu-asiskooda ah kaljahmiya marna fal ay sameeyeen ay ku dhaqaaqeen loogu nisbeeyo sida kalmuctazila liannahum ictazaluu can xalqat xasan albasri in loogu nisbeeyo ficil ay sameeyeen ka raafida ah, liannahum rafaduu muxuu ahaaye ninkaa zayd bnu cali bay rafdiyeen yacni way dhaqan jiray eh, ama in loo nisbeeyo muctaqadkooda wax ka turjumahayo loo tiiriyo ama madhabka fiqiga ay aaminsan yihin loo tiiro intu waa dhaqan jiro ay culamadu yaqaaneen wey nimanka marka aljaamiya balaynu ku dayno sheekh cabdalla bnu jibriil ataariikh wa tacriif taariikhu duhuur wa tacriif haddaynu wax ka tilmaano asheekh cabdalla bnu jibriil wuxuu leeyahay aljaamiyatu waa la weydiiyey maxay yihiin baa nimankan su-aal baa sheekh laga weydiy raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu yihi aljaamiyatu qowmun yaglibu calayhim anahum min almutashadidiin calaa man khaalafahum yaxsuduuna kula man dahara wa kaana lahu shuhratun fayadkhulu calayhim wayasduqu calayhim اlxasad faliأjli dalika saaruu yantaqisuuna kula man baraza min alculamaai wayuciibuunahum wayatatabacuunahum wayatatabacuuna caharaatihim wayaskutuuna can caharaati bacdin fima baynahum wa nisbatuhum ilaa awali man dahar man adhara dalika wahuwa maxamed amaal maxamed amaal aljaami waqad tuwufiya waamru ila allahi hada sababu tasmiyatihi sidaasuu sheekhu yii raxmat ullahi tacaala caleyh marka wadaadkaas oo ayaga asaasay oo sheekhoodii ahaa oo wadaadkada rabiic leana sheekhiisa ahaa ayaa loo tiiriyay aljaamiya biljiimi waalalifi waalmiimi waalyaa-i iyo taa marbuuta ah jaamiya la yihahdo oon hal meesha la gelin sidays niman kale ugu darmanin amaa taariikhu duhuur xilligay soo baxeen waxay soo baxeen axdaathu alciraaq markay socotay iyo naksatu alkhaliij xilligaasay soo baxeen kun afar boqol laba ko iyo tobanki ilaa kun afar boqol iyo labaiyo tobanki inta udhexaysa ayay muuqdeen ay soo baxeen qaabkay usoo baxeenna wuxuu ahaa ka fikrin mudaadin lifikr limanhaji اlmashaayikh almucaaridiina limowqif اlxukuma الsacuudiya min alاxtilaal اlamriki markii maraykanka ay soo duuleen iyo reer galbeedka iyo reer yurub iyo xulafadoodii ay caalamulislaami mucdiisii oo yimaadeen iyo khaliijka jasiiratu carabi lugaha soo dhigeen culamo badan oo muslimiina oo cid walbaba la hawshaa diiday oo ka biyo diiday oo ka hadlay mu'alafaad ka qoray maqaalaad khitaabaad muxaadaraad culammadaa marka dowladdu dhib badan bay kala kulantay waana ku rafaaday dal iyo dibadba waa lagaga qayliyey shaam sheekh albaani raxmat ullaahi tacala baa ka soo dhawaaqay sayaxaad iyo muxuu ahaa ka keenay meel kastaba xabaddaa ka soo dhacday dowlad sacuudiya waxay u baahatay marka buun ayada ku adimaa waxay aaminsanayd ama difaaca hay-atu kibaar alculamaa maysan isticmaali karin oo hay-atu kibaar alculamaa waxay u isticmaashay oo keliya in ay hawsha u taqriiriyaan ay ku dhaceen oo mowqifka iyagu ay qaateen iyo go-aanku boqor fahad gaadhiya saaxiibadii inay u fatwoodaan ay u sharci gareeyaan hay-atulkibaar baa qalinka ugu doogay laakiin nimankii mucaaridiinta ahaa ee wadaadahay hawsha ka niqaashay ama naqdinhayay hay-atulkibaar in la niqaashto ama la muranto ama radido ma aysan doonin waxayna u arkahayeen haddii masaladu inay tahay mas'ala cilmiya oo khilaaf ka furan yahay oo niqaash ka furan yahay oo weliba haddii hoos loo dooga laga garleeyahay marka khilaaf saa'iqa ahaan bay iyagu u dhigeen hay atulkibaar in la khilaafi karo la naqdin karo nin walba ra'yi diina ah ka qaadan karo bay u arkaayeen marka maa kaanuu yatashadaduun calaa mukhaalifihim wa mucaaridihim waxayna u arkayeen culummadu inay ra'yi leedahay ku khilaafi karaan dowladdu markaa arrintaas maysan ku qancin waxay raadiyeen niman hawsha ka dhiga muxuuha sal iyo baarba islaan iyo tawxiid iyo iimaan ninkii dowladda in yar naqdiyana khaarij inuu yahay niman qaabka u hadla oo nacamlayaal oo kolba kisa la raadiyey aljaamiy ayaa fikirka u istaagtay muuqadkoodii ay soo muuqdeen lam yakun duhuuruhum min bastati cilmin aw xubi salafin biqadri maa kaana duhuuru amrihim bidaafici raddati ficlin lihaa'ulaai almashaayikh bal wahayatu kibaar alculamaa fii ru'yatihim lilmas'alati wa cadami altashniici cala almukhaalifi lahum marka aljaamiya waxay noqdeen daraf u dhexeeya laba daraf culummadii ka soo horjeeday mowqifkan is-islaamiga iyo isu dhiibka gaala laisu dhiibay iyo qabsiga iyo istigalaha waddanka islaamka culimada diidanayd ee khadu difaac matalaysa limuqadasaat can muqadasaati almuslimiin wa can xurumaati diinihim mowqif bay ahaayeen hay-atulkibaar oo ijtihaad ku dhacday ama ha khaldanto ama asiibtana mowqif bay ahaayeen oo dowladda markaasi wax macjileeyey niman wuxoo dhan ba yidhi waa saxan yahay ninkii khilaafana dowladda in yar ka hor yimaadana waa khaariji waa takfiiri ummadda laga qabta la xidhana waa mowqif mowqifkaas waxaa qaatay aljaamiya ayaa qaatay nimanka qaabkaasay ku yimaadeen markaas waxay noqdeen khadu difaac can quwaat alixtilaal wa can masaalix algarbi waoruba wa can karaasi wa maslaxati aala sacuud bay kusoo urursadeen nimankii jaamiya loo odhan jiray mowqifkaasay marka iyagu istaageen hadafkooda u weynaa wuxuu ahaa darb atayaar alislaaxi almutanaami biqiyaadati almashaayikh اlkibaar ka sheekh moxamed qod washeekh cabdiraxmaan bn safr alxawaali washeekh naasir alcumar wa ikhwaanihim washeekh alalbani iyo keyrkoodba culammadii diidaneed waxaani iyo fasaadkan iyo dulankan iyo xadgudubkan lahaa wax laga bedelo oo muslimiinta dhabka laga daayo dulliga iyo ducfiga oo gaalo waddanka islaamka yaan la keenin oo innagu aynu isku tashanno culummadaas oo dhan bay ka soo horjeedeen oo marka la dagaalamahaye muaska jamaacadan moxamed amaan ibni cali aljaamica loo yaqaan waa nin xabashi ah waagi hore wuxuu ka tirsanaan jiray ninkii saciid ibnu juhaymaan la odhan jiray kooxdiisii buu ahaa qabla alaaiina caaman taqriiban ama ka badan fitnadii ka dhici jirtay xaram almaki daa'ifadii qabsatay ee lagu layn jiray ee reer yurub ee gaalanti loo adeegsan la baabi'iyey nimankii beeno badan laga sameeyey wax badan ayagu ku khaldanaayeen ee juhaymaan fidnadiisii ayuu ka tirsanaa markii ururkaa la baabiyo xaramka lagu gorgowraco eber laga dhigay inta la qabtana la toogtay raggii ayagu aan la tooganin ee xabsiyada ku hadhay buu ku jiray asagu markuu muddo xabsiga ku jiray calaacalkiisii baa batay wuxuu waraaqo u dirsaday sheekh nubaas inuu u wasaatiyo kasii daayay nimankan xukuumada ah bishafaacati sheekh ibni baas raxmat ullaahi tacaala caleyhi buu xabsigii kaga soo baxay banaanka markuu soo istaagay wuxuu noqday an yusabixa bixamdi ilmelik haddii mar seefti uu ka badbaaday oo nimanka carbeeda dhammaada isagoo afrikaan laga soo reebay inuu nacamleeya ma aho waa lagu qasban yahay fakataba kataba kitaaban asmaahu cibaadat الraxmaan fii طaacati الsulطaan taariikhda inaad la socotaan muhim jiddan aniga hadda masail badan ka hadlay lakiin tasalsulka taariikhigaaba wax idama siin xilli khaasay u baahan tahay nimankan in laga hadlo habeenno afartan majlis bay u baahan yihiin mana xamili kartaan markaan toban beri hadlaad dhahaysaan xasano waad bay isanaga hadday saa tahay marka waa idiin khulaaseen taariikhaan baan dul mariyay waxba raddi iyo naqdi midna geli maayo kitaabkaasuu qoray cibaadat raxmaan fii taacati sultaan min hunaa ayuu wuxuu noqday dacaskii boqorradii reer aali sacuud buu halkaas kaga wareegay fitnat khaliij markay dhacday waraaquu qoray barqiyaad mashhuura cinda sacuudiya wakayrihim la yaqaano ayuu wasaara daakhiliya u qoray oo marka uu leeyahay waa in eh, salmaan iyo muxuu ahaye qarniyiintan iyo cabdiraxmaan abdilkhaaliq iyo iisheeg ninkan muxuu ahaye safar xawaa naasir cumar iyo jabhadan xoogga badan ee shacabku taageersan yahay diidan ixtilaalka iyo quwaadda uu boqorku keenay iyo maraykanka iyo dowladahan saaxiibada ahayn iyo ciraaq in la gumaado nimanka diidan shaqaha laga qabto haddaan la qabanin oo saa usii hadlaan ummaday baabi'inhayaan shacabkana waa duubsanhayaan waa niman la siiyey aftahanimo iyo codkarnimo iyo musiibo shacabna waa haystaan haddaan nimankaa jeel la dhigin wax soconayaa ma yia ma jiraan buui waa waraaqa la yaqaan noocaanoo aminkan wasaa'iqdooda ay yeelaan xataa fi larwiqa alxukuumiya meelo badan ba laga helahayo wuxuuna si khaasa u caraabiyey dowladda inay safar qabato waa ra-sulxirba buuhi waa ninka u dhib badan ninka haddaan la qabanin waa runtii ninka waxdaraha dhigay ee si cilmiyan ah u niqaashay ee ummadda muxuu ahay islaamka wax fahansiiyey ee culimmada weyn ay u insaafeen inuu gar ay tilmaameen asagu ahaa waana ka aqoon badnaa maxaa jira rabiic labtirkiisu mar baynu tilmaami doonaa waagiis hore nin akhwaanulmuslimiin u ahaa nin aan taariikh mashbuuhan aan lahayn nimankan kuma jiro nin aan taariikh mashbuuha sawdaa mudlima aan lahayn oo aan naadir inaad ka hesho niman ahlu khayr oo sulaxaa oo ducaad ah oo la duufsaday waayo xaqiiqada aan la soconin waa la heli urur kastaba waa laga helaa laakiin xaqiiqada weyn iyo raggooda muxuu ahay baarisiinta iyo cadaada ah nimaan taariikh mudlima sawda aan lahayn waa naadir akhwaanu muslimiinka nimankooda u adadagay u khariban buu ahaa akhwaanu muslimiin waa dhib badan yihiin doorashay ku qabteen xijaaz asagay nin kale u tartamay inuu noqdo manduubka akhwaanu muslimiin fi lxijaaz ayib ila mandiqatu riyaad ma xusuustee labadaa gobol mid ka a ah. in xijaaz baana jecla baa loo tartamay coodkii baa laga qaaday min hunaa ayuu bilaabay inuu la dagaalamo qoliha akhwaanka ah riwaayo waa taasoo inuu ka tirsanaan jiray waa la hayaa akhwaan muslimiinka oo muran male asna waa ictiraafay kadibna ilaahay baa hanuuniye buhi waan ka soo baxay hanuunkiisi ragga u sababka ahaa ee hadda la ogyaha taariikhahan safar xawaali baa sabab ugu ahaa inuu ka soo baxo raggii fannigan tusay ee akhwaan muslimiin ka hor keenay ee fahansiiyey caqaa'idka asheekh safar alxawaali buu ahaa asagu waa inkiraan laakiin culama sacuudiya waa iska warqabaan iyo dacwa sacuudiya waa isyaqaanaan asaga aduursaba si kastaba noqotee madhabkan qaabkaasu ninkaasa asaasay saanuna ku yimid fitnatu ljuhaymaan bayna baashu asal ka soo bilaabatay waxayna midho dhashay fitnatu lkhaliij oo ahayd marka sagaashan kun sagaal boqol iyo sagaashanka taarikhdan gaalada midda islaamkana ahayd taqriiban hee kun afar boqol toban iyo kowgii saasay hawsha ku bilaabatay mar kastoy haziimo dhacdo taariikhaanna waxaad iska ogaataan wadaadaha inbaa inxiraafta madhabkan dabbaase irjaaga loo yaqaan ama murji'ada la yidhahdo goormuu bilowday markay nimankii quraada ee culummada ahaa dagaalkay kula jireen xajaaj ay ku jabeen fitnatu ibnalashcati loo yaqaanay buu irjaagu bilowday hijradu markay siddeetan iyo kowgii ahayd bay bilaabatay boqor ha lisu dhiibo ha laga amar qaato wax kastaba ha laga yeelo yaan yacla dhihin xilligaasay bilaabatay bacda haziimat alquraa في fitnati ibn alashcad cabdirxman ibn ashcad bay bilaabatay fitnat lirjaa fitnat aljaamiya wاlmadkhaliya wاlrabiiciyana waxay bilaabatay fi ixtilaal muxuu ahaayey jaziirat alcarab markii maraykan iyo rayru soo duuleen oo na qabsadeen say beerka nooga fadhiisteenba xilligaas hawsha bilaabatay madhabkoodu wuxuu ku socday markii koobaad wasaaisha adeegsan jireen waxay ahayd in culummada ka soo horjeeda cajalahooda la dhagaysto kadibna aqdaada laga soo uruuriyo bilihii u horreysay sanadihii horreysay nashatuu nashaatan baahiran wastaqtabuu qatiican min annaasi laa ba'sa bih dad badan iyo caam bay buubsadeen shacab bay la kaceen fatradii ahayd kun afar boqol toban iyo kowgii ilaa kun afar boqol toban iyo shantii shantaas sano si xawli ah bay u socdeen wuxuuna juhdooda u badan ahaa in la dabagala cajalaha safar alxawaali cajalaha wadaad kastoo ayaa khilaafa la dhagaysto konton sana kii ha dib loo soo baadho kadibna sakaraad iyo akhطaa bini aadam khata lagama waayo lasoo helo kadibna lagu tashniiciyo oo sheekhu lagu caayo oo marka isqaad lagu sameeyo haddaba lam yatrukhu caaliman walaa daaciyatan macruufan hayr hay-ati kibaar culamaa nin culamaa oo ka magangalay oo ka badbaaday ma uusan jirin jarxigoodii iyo carabkoodii dheeraa iyo lolotadoodii waxaan ka ahayn hay-atu kibaar culamaa hay-atu kibaar alculamaana ma taaban karaan liannahum maxaa yeele waa alwijha alrasmiya lidowla asacuudiya hayat kibaar culamaa qismiga diineed ee matala dawla sacuudiya ahaayeen marka ma taaban karaan nin kamida ah wax kama sheegi karaan leanna maxaa yeelay dawladda loo wada shaqaynhayaa annagoo kuwan yararkan jebinaynaa oon wax soo baaraynaa idinkuna fadwada waday ayd hawsha hal inuu marka kamida mxuu ah hayat kibar wax kamaysa shee xilliga asaga fadradaas shanta sano ah ay aada u socdeen fadrada iyadaa rag bay marka aada u dabagaleen oo ay ummadda ka hor keeneen oy ku direen oo shacabkii ay qeyba ka mida ka hor dadkay xilligan aada u galeen ay rideen waxaa ka mid ahaa asheekh ah, cabdiraxmaan ibnu safr alxawaali cawda ka mid ah naasir alcumar caayad alqarni saciid ibnu misfir ciwad alqarni muuse alqarni moxamed ibn cabdillahi duwaysh almuxadis ninka u horreeyey xataa sayid qudbi in la dabagal aqdaysa ninka u horreeyey bilaabo ahaa reer xijaaz ninku xadiidkaba u yaqaanay ahaa asheekh ah, cabdalla aljilaali baa kamid aha ragay maxamed ashanqiiti axmed alqataan maxamed qutb cabdilmajid azandani cabdiraxmaan abdilkhaaliq shariif cabdinuur ibnu xasan iyo keyrkood oo fara badan dadkaasoo dhan marka waxay ahaayeen kaanuu yumahiluuna khada difaac can ilmuqadasa wa can xurumaat اddiin miisaanka nimankan ay ku socdeen wuxuu ahaa ay dadku kala sanifahayeen miisaanuhum see ninkan ku miisaanaa kanna ku miisaanaa miisaankoodu wuxuu ahaa mowqif اdaaci wاlcaalim aw الrajuli min min min الsacuudiya fi isticaanatiha maan leenahay bilquwaati alajnabiyati alkaafira waxaa la eegahayaa ninkan caalimka ama daaciga mowqifkeebuu ka taagan yahin dowladda iyo sacuudiga xukuumadda ma taageersan yahay oo waxay samaysa raalli ma ka yahay oo ma difaacahaya nacam cala ra'si walcayn saaxiibkana way soo dhowow ma diidan yaho ma qoonsaday hawshaas in waddan islaam iyo mahbat mahbatulwaxy iyo bilaadulxijaaz wa jasiirat alcarab la keeno gaalo naga xoog badan oo waddan islaam lagu baabiyo ninku ma diidan yahay waa in la qabtoo la galo ninka marka dowladda kasoo horjeeda waxa ay samaysay ma aha inuu ku kacsanay si kale laakiin khata ay gashay ninka diidane qoonsaday inkiray kaanuu yulaqab bilkhaariji aw anahu min alkhawaarij waxaa kaloo la odhan jiray almuhayija kuwa shacabka kiciya dowladda umadda ka hor keena almubtadica addaaluun waxay odhan jireen wayajibu taxdiiru minhu dadku muslimiinta reer sacuud markay ku gubteen nimanka naartooda dhabkooda ummadda uu karay kun afar boqol toban iyo saddexdii sheekh ibnu baaz bayaan buu soo saaray oo nimankaa dhibkooda kaga hadlaayo xaggana uu ku qoonsaday qaabka u dhaqmayan ducaadda iyo culamada ola dhaqmahayaan waa inkiray bayaan la yaqaano macruufa weeye kun afar boqol toban iyo saddexdii buu soo saaray bayaankaasi waxaa sharxay sheekh safar intaan weli la xidhan wey cajallo ugu magacdaray waagi dambe risaalo yar laga dhigay marka horena cajalo ahaa oo ugu magacdaray almumtaaz fii sharxi bayaan ibni baaz oo ugu magac daray buu ku sharxay bayaankii iyo sharxii sabr xawaayo isaaran baa sacuudiga aad u galay nimankii waa fadhihi waaye dowladdii bay qadhuufteen baabuuray qaateen waa sheekhnibas baa loo tegey culamadii baan nahay ducaaddii baan nahay simaarti dacwa sariifa taskiyaad baan sheekh kaaranaa baa nimanku niman aada u yaqaano wey sida muxuu ahay dadka loogu gembiyo ama shacabka loo seexiyo mar hadday taskiye ka timaado min ibni soo nimanka la dayn mahayo niman culma loo arki maayo sheekhay isku sii daayeen haddii bayaanka sheekha iyo sharixi safar xawaali hawsha lagu dayn lahaa nimanka waa horay adduunka dhammaan lahaayeen muslimiintoo dabkooda ka nasan lahayn dowladoodii iyo shacabkoodii iyo nin kastoo waasday bay kaxayseen sheekhi baa loo tegay sheekhi baa le sheekh naga warrama xaalka annagoo inay niman culama a yihiin oo ducaada oo salafiyiin ayuu sheekhu sheeg sheekhu waa taskiyey wuxuu kaloo taskiyeeyey raggii isku kacsanaayeen isla fii shariidin waaxid buu saf ku geliyey sheekhu safar caadad qarni salmaan cawda kulligood iyo iyagu waa israaciyey niman salafiyiin khayr badan baa tihiin wa kullun yacmalu calaa shaakilati nin walba nashaadkiisu wadaa diinta wadaa le kulliga israaca cajalkii bay soo qaateen qaybtii waxay gooyeen safar alxawaali iyo intay rag ayaga ka soo horjeeday oo sheekhu taskiyey baa way jareen intooda bay suuqa soo geliyeen haddee sheekhu nin dowladeed ba ah wasiirna ka xoog badan hal cajal in laga duubay uqadoqo may ahayn shawcajurka ilaa labaatan nus toban nus oo kooleo koobiyo dowladdu saatay baa jira shan sana kadib markay adduunku rageen baa cajalkii kaamilkaa soo baxay oo raggii oo dhan ba sheekhu ku taskin fi shariidin waaxid calaa namatin waaxid bixarfin waaxid fafadaxahum allahu tacaala ceebtii watergate baa ka raacday waxay odhan jirteen baa ka raacday dhaqankaa dhaqan la yaqaano ay caan ku ahaayeen weeye mashaayikhdooda fadrada ayadaa xilligaas culammadooda ma muuqatay min ashharihim fi hada alfatra waxaa ka mid aha faalix alxarbi waa min akhbath aljaamiyati fi sacuudiyuu ahaa ilaa yowmina haadana wuu yahay maa qaanadii inu dhinta baryahan waa noolaaye waagiisu alasagru muxuu ahaa min ansaari wa atbaaci juhaymaan waa la qabtay waa la xidhay fidnadii muxuu ahaayey xaram almaki baa lagu xidhay bacdamaa frija min almuctaqal asbaxa daaciyata aljaamiya wa min akhbati ducaatihim raggii culimmadooda xilliga ah ee u muuqday waxaa ka mid ahaa maxamed bnu haadi almadkhali waxaa ka mid ah fariid almaliki waxaa ka mid ah taraaxiib adawsari cabdulatiif bashumayl baa ka mid ahaa cabdulcasiiz alcaskar baa ka mid ahaa saalix asuxaymi baa ka mid ahaa raggaasa xilliga u muuqmuuqdo dhembele ah ama xidigihii jaamiyada ahaa sheekh rabici markaa ma muuqdo xidigiisu weli ma muuqdo isagoo weliba fidna muxuu ahaay ixtilaalka ciraaq kitaab ka qoray uu ku badnaynhayo in maraykan iyo gaala la kaalmaysan karo ciraan lagu baabi'in karo ninkii khilaafana uu khaariji yahay aminkana madbuuco yaala daarulxadiid yaala uu qoray haddana wuu yaraa sheekhiisii baa weli nool marka hawsha hawsha baray ee markaa asagu gardaadiyey muxuu ahay maxamed amaan jaamic weli nool ama farid almaliki faqad intakasa fi ma bacdu walam yakun saalixan qablu lakina annaasa اkhtaruu bidaahirih waagiis nin xun buu ahaa laakiin waxaa loo qaatay nin daaci oo sheekhu caalima ah loo qaatay wadaaduna waa ku kadmeen kadibna insalakha ilaahay baa waa qadkiiba waa ka dhacay ninkaas xataa wadaadnimo waa ka tegey meel xun buu ku dambeeyey wa amaa ninka loo yaqaan cabdulatiif baa shumayl isagu aabihii nin sheekhuo macruufu ahaa wa muarikun faadil buu ahaa ama alwalad kaana min akhbat aljaamiya sidoo kale kaana lahu camalun rasmiyu fi lmabaaxid asacuudiya nin istikbaaraatiha ah oo qeybta amniga la shaqeeyo oo mushaar ka qaatana waa ahaa si ay dhiib u ahaa waa inaad fahamto markaan ku leenahay camal mabaaxidi fahma inaad fahamtaan wey si ay dhiibi sacuudiyadu ahaa wasaara daakhilu la shaqaynayey caalim ummadda diinta barana waa la moodahayey nimanku noocaasay ahay waana shay muwafaq ma aha inii uxadiduka xadiidan laysa bilkhaalid hadaad u baahato waad soo taxaqiijin kartaa wax kastoon kuu sheego ayb وأما cabdالعaزيز caskr ninka la yidhaahdo ففضxah الlah بفضيxaة شhaنيcة min آaثاariha faslhu can التdriis meel buu macalin ka ahaa dersina waa bixin jiray ceeb weyn hadda aanan ka sheegayn mimbarkan buu galay kadibna shaqadii baa laga caydhay wa amaa saalixa suxaymi wuxuu ahaa asagu rajul weeye acma albasari wاlbasiira kamaa yaquulu mukhaalifuuhu waana ninka aada iyo aada u xadgudbay aminkana waa nool yahay waa ninka yidhi sheekh safar alxawaali iyo salmaan cawda waxay la mid yihiin xagga bidcada iyo khayr iyo gaalnimada waxay la mid yihiin kaljahd kaljacd ibnu dirham waljahm bnu safwaan muxuu ahaa wasil bnu cataa waa arrin marka xadgudub ay ummaddu qaadan waayeen xataa wadaadihii o dhan ay soo tufeen war nimankan masaa'il baad isku haysaan fii xuduud muxuu ahaayey furuuca asalafiya oo masaa'il fiqi ku haysan laakiin ninkii gaalkaha jacad bin dirham iyo jahm bnu iyo waasir bnu cataa bay lamid yihiin yacni maogtahay ninkii markuus waxba haynin markay khadka ka wada baxeen ama dhaawacyo wada gaadhay tasallama raayata rabiic ibnu haadi almadkhali fii hada alfatra ee rabiic la wareeyey xilkii asagu bimacnaa asigii baa soo muuqday raggiina waa daaleen mid tareenka ka dhaca mid shaqo laga caydhiyo asagii baa khadka soo galay hunaa ninkii fidnada bilaabay ilaahay afka wuxuu kaga silay sarataan kansar baa afka kaga dhacay sheekh maxamed amaan jaami afka iyo carabkaa kansar ka soo baxay wuu xanuunsaday sariirtuu ku aruursaday famaata bacda sanatin taqriiban jarxigii iyo xadgudubkii iyo fidnadii uu bilaabay baa ilaahay ku imtixaanay afkuu ka galay kansar waana ku dhintay cindaha khala ljawu lilmadkhali walam yajid fi saaxati man yunaafisuh ila sheikh muqbil min hada alwaadici fi lyaman baashu marka waxay noqotay asagii shac muqbil bay ku soo hadhay axad kaloo munaafisana ma jirin waagida marka la weydiiyey xataa wuxuu ihi muqbil muqafal weeye laftirkiisu magala sheekh muqbil ka waran sheekh rabiico waa nin qiimo badan oo salifa adoo kale eh xataa muqbil muqafal weeye waxa fahmi maayo waa dhaga xidhan yahay intaa nimankii ay ku kacsanaayeen weli waa nool yihiinoo weli lama xidhxidhin fatrat sijni alculamaa sajnu culamaa baa ku xigay culummadii markaa ka soo horjeeda oo dhan baa haddaba markii rabic soo muuqdayba la xidhxidhay waxaa laga bixiyey sujuunta lagu guray rag boqol ku dhow baa lagu guray oo ay u muuqdeen rag eh, markaa tobaniyo ku aadan markii raggii marka la xidhxidhay oo mucaarid ay waayeen ka soo horjeeda hay-atulkibaarna meesheeda ay dhooban tahay nimankii kasoo horjeeda laga baaba'shay oay toban sana liqeen nimankii la xidhxidhay culummada ahaa ciday marka la dagaalamaan bay waayeen xiriir cillay noqotay ayagaa dibs kuuso noqday marka iyadaa waa inaad fahanto qaabka waxu socdo hunaa bada'a jidaaru ljaamiyati yatasadac ayib derbiga adkaa ay dhiseed ee dawladdu dacminaysay bidacmi alxukuuma oo la ogyayo caanan qarsoonayn cinda culamaai sacuud wa ducaatihim iyo talada xilligaa joogtayba derbigu inuu daldallaaco oo jabjabo ayaa bilaabatay intaan taariikhda firaqa aan baadhaynay maanan helin jamaaco muddo intaa leeg isku khilaafta ku kala tagta oo tawaa'if iyo firaq mutanaaxira oo toban kor u dhaafi noqda waa isku dhaceen waa isbaaba'sheen firqadii u horraysay gooni u baxday firqadii loo oraan jiray maana aragta taarikh wax ila almuctazila muctasilada ayaa muddo gaaban oo maxduuda ah siday kuwan iskugu dhaceen ay u kala badin u kala booday malihin waa muctazila nimanku laakiin waxaan uga jeednaa khilaafkooda siduu durbe usoo degdegay ee ilaahay iskugu diray muctazilon baa la mid ahayd kooxdii u horeysay fasaaishii ka baxday inshaqaaqa ee ka dilaacday jamaacada waxaa u horreeyay niman xadaadiye la odhan jiray oo nina maxmuud abu cabdillaahi almadini alxadaad ninkaasaa u horreeyey ninkaa sheekh rabici bin saaxiibba ahaayeen nin caalimu ahaa lahu kaana lahu eh, xasiilatun cilmiya nin cibaado badan oo tanasuglana waa ahaa run marka laga hadlayo nin cibaado badan buu ahaa oo madiina degan wa cindahu xasiilatun cilmiya hase yeeshee kaana ajraa wa akhlasa lidacwati aljaamiyati min arabiic nin jarii ah oo sariixa ayuu ahaa misri buu ahaa dhalashadiisu madiina oo deganaa in badan ku noolaa faniga xadiidka nin wax ka yaqaano aminka kutub takhriijiyo oo rasaal yar la weeyey ninkaasi qawaaciddii jaamiya ay lahayd buuhi nuabiquhaa wanutariduhaa waa inay qaacidadu cagsi u shaqayso laabudda ciladu ama daliilku muxuu ahaay inuu dhan kastaba u socdo ayib saasaa lagaa doonahaya ma kama hadlaynaa masla asliga usuuliga ahayd ee dayullahi alcakis hadda waxaan rabnaa markaad qawaacid dejiso waa inaan lagu dabaqo oo hebel lagu dabaqo oo calaya wa calayka wa calaa hayrina wa calaa asxaabina wa aqribaa'ina manhajka diiniga un manhaj ummadda o dhan u yaalla